acuudu billahi samiic alcaliim min ashaytaani alrajiim bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi wakafaa huma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allahuma calimna maa yanfacuna anfacna bima calamtana wasidna cilma watuqan ya kariimu ya latiifu allahuma salli wslim wbaarik wancim calaa sayidina waxabiibina wqurati acyina muxamedi wcala aalihi wasaxbi ajmaciin baabu nakirati wlmacrifati baabu nakirati waalmacrifati bubaabkani baabuu yahay qaala المصنف رحمه الله tacaala في lmatni alismu darbaani ismku waa laba qaybood nakiratun mid nakiraa wahuwa maa shaaca fii jinsin mawjuudin jinsi muuqda kii ku dhex faafay ka rajulin oo kale aw muqadarin ama mid la qadaroo la mala awaalay ka shamsin oo kaleeto wamacrifatunna wahiya sittatun weeye addamiiru wahuwa maa dalla calaa mutakalimin aw mukhaatabin aw qaa'ib wahuwa imaa mustatirun kalmuqadari wujuuban fii naxwi aquumu wataquumu aw jawaazan fii naxwi zaydun yaquumu aw baarizun wahuwa imaa mutasilun ka taay qumtu wakaafi ukrimuka wahaai ghulaamihii aw munfasilun ka ana wa anta wahuwa waiyaaya walaa fasla kala saarid ma jidho maca imkaanilwasli iyadoo la xidhiirin karayo ilaa fii naxwi lhaa'i min salniihi min salniihi uu ituugsaday weye tuugsiga tasawulkii inaa wax siiyo ay wuxuu iga dalbaday inaa wax siiyo wey bimarjuuxiyatin aw danantukahu aw wa kuntuhu birujxaanin war isku jira faahfaahintiisa baan gelaynaa wuxuu yidhi sheikhu raximah allahu tacaala yanqasimu lismu bixasabi tankiiri watacriif isimka dhowr jeer baa la qaybiyaa haddase markii aan ka eegno macnaha uu faa'iideynayo manakiraa macno aan la kala lahayn miyaa mise macno la kala leeyahay xaggaa markaan ka eegno laba aan u qaybinaynaa nakiratun mid nakira ah mid nakira ah fa huwa nakiradu Eh, wahuwa alaslu weeye nakir ayaa isimka maxaa asal u ah inuu nakira yahay waaya walihaadaa miyaa ku xigta yaah wahiya alaslu weeye buu yidhi maxay asal ku noqotay liindiraaj inay hoos tegayso kullu macrifatin macrifo walba taxta nakiratin nakireena hoos imaanayso nin kastoo la yaqaanay dee rajul buu soo maray waa fahansomaan gabar bintun iyo imra'atun bay soo maraysaa walaa cags cagsa ma leh macrifaduna kirada hoostagaysa yani waa farac macrifadu walihaada sidaa daraad ayaa qadamtuha hormariyey oo wa macrifatun iyo wahiya iyaduna alfarcu welidaa akhartuhaa saas darteed waan hee waa dibdhiga awala nakir nakira maxaa la yidhaahdaa fa ama nakiratu nakiradu waa tacriif cusub cibaaratun waa kelmad tusinaysa camaa shaaca wax ku faafay fii jinsin jinsi mawjuudin la arkayo jira jinsi jira oo la arkayo aw muqadarin ama mid lamala awaalayo aan jirin falawlkanka rajulin oo kale fa innahu rajul haddaan dhaho mawduucun waxaa loo sameeyey kelmadda rajul limaa kaana wixii ahaaday xayawaanan noole naadiqan hadlaya dakaran oo lab ah eeg saddexdaa tilmaamood xayawaan naadiq oo dakara cid kasta oo qaadata maxaan siinaynaa rajul marka rajul ninkan waa rajul ninkaa waa rajul ninkaa waa rajul nin kale waa rajul yacnii qof kasta oo tilmaamaha iskaleh rajul wuu noqdaa kelmada rajul marka dadka ee tilmaama hoose lama wada arko yaa saa darteed mawjuudan meeshuu ku leeyahay waa sidaa macnaheedu wax la arkaya ayay koobaysaa ayay wax la arkayaa ku dhex faafsan tahay jinsi haddaa maqash waa kelmad wax badan ku hoos jiraan waa fahamta soomaa rajul marka maxaa ku hoos jira wax kastoo nin sheegta marka waxaa weeye waxaa weeye ii sheeg waana kiro nakirada marka loo waqeeyo nakiro mawjuuda yacni nakiro cidda ay ku faafsan tahay la arkayo la yaqaan markaa dha imra'atun qof kastoo dumara kullu xayawaanin naadiqin unthaa wey mid kastoo noolaa naadiq xayawaan markaa dhoo xayawaanko dhan baa soo gelay markaa naadiq dhoo waxaa soo haray bini aadankii markaa unthaa dhaan maxaa baxay wixii rag ahaa waa fahamti soomaan marka ciddaasa ah waxaa loo yaqaanaa unthaa ee waxaa la dhahaa imra'atun imra'a markaan dhaho dee gabar kastoo kaa soo baxtay imra'atun way noqonaysaa qof kastoo dumara imra'atun sooma noqonayso waka marka jinsi cidda uu koobayo cidda uu ku faafsan yahay la yaqaan weeye loo jeedo muqadarna maxay taha waat fa kullu maa wujida mid kasta oo laga dhexelo min haada aljinsi fakulu maa wujida min hada aljinsi waaxidun fakulu maa mid kasta oo wujida laga dhexhelo la helo min haada aljinsi xaaluu ka mid yahay waaxidun waa hal oo ka mid ahee jinsigaas ka mida weeyaan fa haadaa kani al-ismu ee isimka ahi yaa saadiqun fa kullu maa mid kastaoo wujida la helo min haada aljinsi jinsigaas xaaluu ka mid yahay yaa kaasoo waaxidun keli ahi fa haada ismu ismkan rajul saadiqun calayhi waa mid hee ku dabaqmayo runka sheegaya weya marka in la arko rajul baa noqonaya marka ninkaa la arko rajul buu noqonaya ninkaa markaa la arko rajul buu noqonaya waa fahamteen soomaan wathaani ka shamsin oo kale weye waa malaawaalkii haatan waatan ku faahfaahinaya fa inahaa shamsi kelmadda shamsi mawduucatan waxaa loo dhetiyo loo sameeyey markii la magacaabayey limaa kaana wixii ahaada kowkaban meere nahaariyan subxii jira nahaari ah oo subaxii jira kaasoo yansakhu ay qarsoomayaan duhuuruhu inuu asagu soo muuqday yansakhu nasakhaya dheh oo baabi'inaya duhuuruhu inuu asagu soo muuqdo wujuuda leyl habeenka jiritaankiis meere kastoo subaxii jira oo inuu asagu inuu soo baxo habeenku ku baaba'ayo ayaa shamsi loo bixiyey waafaan soomaan meero kasta yaa meero kasta hee oo subaxley ah subaxley meero kastoo subaxley ah oo inuu asagu soo baxo uu meesha uu kaga baxayo habeenku maxaa loo yaqaanaa maxaa loo yaqaanaa shamsi adaa ku marka intee meeraa sidaa samayn kara intee meeraa markay soo baxaan habeenku bixi karaa waa hal xabade waa hal xab waa qoraxda waa fahamta soo maahan markaasu wuxuu leeyahay meero kastoo sidaa samayn kara ayaa shamse la yidhaahdaa waa si guud buu u hadlay kow fa xaquhaa marka xaqeedu waxa weeye an tastuqa saa markii magaca loo dhigo an tastuqa waa inuu ku run noqdo uu qaadan karo calaa mutacadidi meerayaal fara badan ka rajulin oo kale in rajul maxaa la yidhahdaa xayawaan kastoo hadloo ah lab ah baa rajul la yidhaahdaa marka macnaa eeg laba xabbaa kala saaraynaa kelmadda markaa micnaynayno iyo markaa waaqaca ku dabaqayno kala markaan waaqaca la su'aalo waaqaca ka fiiriya markaan dhahana waa mas'alo labaad waa fahamta soo maa marka kelmadan shamsi markaa micnaynayo waxaa loogu talagalay every meere meere walba oo markuu soo baxo habeenku hee ku baaba'o soo maahan saas sida rajulba loogu talagalay eh, noolo kasta oo hadla oo lab ah warkaba kudhac soo maahan waxaa u nimi markaa waaqicii baan u nimi adduunkiibaan u nimi adduunka markaa u nimi baanu raaraadinay waaya markaanu raaraadinay baa rajulkii helnay asagoo fara badan ninkan kan kan saa haddana shamsigii baan raadinay meelihii aan soo qiyaasanay baanu raaraadinay mise maxaan helnay hal xabo way fahamta soo marka kala saar alwaaqic iyo macnaha tacriifka kelmadda wa inamaaye in kale ma ahee yakhtalifu wuxuu kaga duwan yahay daalika min jihati hee cadami wujuudi afraadin in la waayay afraad lahu lishamsi uu leeyahay filkhaariji waaqicii warka waa ku dhacay soo maahan waaqic ahaan dee shamsi shumuus farabadan ma jiro miya jidha maya haye walow wujid haddiise la heli lahaa boosaskooda waa u diyaareh lakaana haada lafdu saalixan laa lafdiga hore ka qaadan lahaayeen eeg bahooskooda waa diyaar haddii rajul soo bahoos badan maaha yacni afri qof kasta buu qaadan karaa oo lab oo nin ah sidaasoo kale ayaa qoraxduna taxay qoraxdii baan adduunka nimi waana qorax raadiya kelmadda qorax ku dabaqmi kartaa markaasaan soo helna hal xabo haddaan mactaa soo heli lahayn kumanaan kale dee magacu wuu qaadan lahaa laakiinse magaciiba maxaan u soo helnay hal xaba usoo helna marka xaggii ma garanaysaa waaqac ayuu halka ka noqdaye xaggii nakiranimada waa magac weyn oo wax kastooo meelaayoo subaxii markuu soo baxo habeenku ku tago qaadan karo weeyaan sida ninka oo kale fa innahu isagu lam yuudac fiir halkaa lam yuudac looma samayn shamsiga calaa an yakuuna inuu noqdo oo kale khaasan mid macrifo ah ka oo kale iyo wa camran oo kalayto wa inamaa wadaca waxaa loo dejiyey wadaca asmaa'i alajnaasi si ismi jinsi ahaan sida rajul oo kale u samaysan yahay sida rajul oo kale u samaysan yahay laakiinse luguusan lahayn uu ku socdo amaa rajul uu leeyahay cid soo hosgelaysa waafaan soo maaan marka waxaad dhahaysaa kelmadda shams waxay la leefal tahay rajul waafaan soo maaan si kalaa udugna waxaan leenahay lam tuudac wadca almacaarif sida qaab macrifanimo ah inay shamsi u shaqayso looma samayn shamsi waa nakiro macrifo ka dhig al waa in la raaciya marka shamsi seeba u shaqaynaysaa ka rajul oo kale u shaqaynaysaa u shaqayn mayso ka zayd oo kale zayd soo macrifo maa sidii sidoo kale ushaqaynaysa sidii nakiro oo kale oo shamsiba sidii rajul oo kale ayaa u shaqaynaysaa warka aan soo koobnay marka maxaan leenahay shamsi waa rajul oo kale xagga jinsiga laakiinse ayadu waxay laadahay hee ciddii ay soo koobaysay laadahay hal xabaa ku hoos jidha halka rajul uu asagu haysto cid badan oo soo hoosgasha intaa ma hayn karta waay almacrifatu wa ama almacrifatu macrifadu soo maaha fa inahaa tanqasim wa qaybsanta sittata aqsaamin lix qaybood buu qaybsantaa macrifadu alqismu lawal adamiiru weeyaan damiirkii weeye wahuwa damiirku acrafu sitati lixda asagaa ugu macrifaysan asagaa ugu laandheeraysan bacda ismiillaahi tacaala ilaahay magaciisa ka gadaale allah kelmadda allah kadib lmacaarif waa allah kadibna damaairta ku xiga walihaadaa sidaa daraaddeed ayaa bada'tu bihi aan ugu bilaabay oo addamaa'ir ugu bilaabay wa cadaftu aana ku xiray baqiyata almacaarif macaarifta inta kale biumma aan ugu xiray buu kuleeyahay umma aan ugu xiray oo wuxuu ka wadaa arki doontaa alqismu alawal adamiiru smuusan dhigin kuwa kale wuxuu dhigi doonaa umma alcalamu ummu raacsiin doonaa war maxaa u tiri umma waxaan u yidhi buu kuleeyahay asagaa ugu sareeya marka saan u tusan inuu ka sareeyo waa inaad umma oo waqti u dhexeeya dee uma maxay tiaa tartiib tanaaqi soo waa in masaafa udhexaysa buu kuleeyahay damiirkaiyo kuwa kale damir maxaa layihahda waa cibaaratun waa eray amaa kutusinaya camaa dalla cibaaratun waa cibaaro camaa dalla kutusinaysa camaa camaa dalla war muxuu yidhi wa huwa damiirku cibaaratun waa eray kuu sheegaya camaa dalla wuxuu kutusinayo calaa mutakallimin mid hadlaya kaana oo kale aw mukhaadabin ama mid lala hadlaya kacanta oo kaleeto aw qaa'iban ama mid maqan ka huwa oo kaleeto waaqsaamuhu wayanqasimu ilaa mustatir mid qarsan wabaaris mid muuqda li'annahu maxaa yeele laa yaqhlu kama marna imaa an yakuuna inuu leeyahay imaa an yakuuna inay u sugnaatay damiirka lahu isaga suuratun muuqaal fi filafdi xagga dhawaaqa aw laa ama aysan u sugnaan labada midkoodu damiirku waa laba mid inuu dhawaaq la dhawaaqaya inaan lagu dhawaaqayn de waaya falawalu kan lagu dhawaaqayaa albaarizu weye ka taai qumta oo kaleeto wathaani kan aan lagu dhawaaqaynna oo meesha ku jirana almusatiru weye kalmuqadar kii u qarsoonaa fii qawlika qum oo kaleeto canta oo kale waa fahamta soo maa uma kadibna likulli min albaarisi mid kastoo muuqda iyo almusatir mid kastoo qarsoon inqisaamun buu leeya qeybe biictibaarin ayadoo yani wax loo fiirfiirinayo awalan adamiir mustatir fayanqasim wuu qaybsamaa biictibaari marka la eego wujuubil istitaari in la qarya waajib tahay wa jawaasihi in lasoo muujina waajibta markii laga fiiriyo soolma qarsoonayn wuxuu qarsoonaantay baa marna waajib noqonaysaa marna hee jaais maxaa laga fiiriyo ilaa qismeen baa loo qaybinayaa waajibul istitaar mid in la qaryaa waajib tahay iyo wajaa'isu mid in la muujiyaa hee ay jaais tahay almustatiru wujuuban wanacni waxaan oola jeednaa biwaajibistaar in la qarya inay waajibtahay waxaan ka wadnaa maa laa yumkin waa midkayn suuragal ahayn qiyaamu daahiri qiyaamulismi daahiri ism daahira inuu joogsado maqaamuhu maqaama damiiri booski damiir ism damiir kasta oo qarsoon oo booskiisu uusan aan lagu bedeli karin ismi daahir ah waxaa loo yaqaanaa damiir ah wujuubulidmaar markaa waa ku dhacay soomaa haye tusaale wadaalika arinkaasna ka damiira oo kale wey damiirka almarfuuci ee godna bilficil mudaarici ku jiray almabduu'i lagu bilaabayey bilhamsati ka aquumu aquumu aw amase binuuni ku jiray kan aquumu aw bitaayo ku jiray ka taquum alaa tara hele miyaadan arkayn annaka adigu laa taquul inaadan dhihi karin aquumu waan kacayaa zaydun ma dhihi kartaa maya aquumu so adiga maaha booskii ana zeyd ma ku kartaa oo macnuhu ma saxmi karaa waa maya marka waa maa laa yumkin qiyaamu daahiri baqaan waa qaacido toosa weeye la yaab leh ma dhihi kartid naquumu camrun naquumu waan kacaynaa camrun faacil uma noqon karo waa fahamta soo maahan calmusatiru jawaasan midka si caadiga ah loo muujin karo asagoo qarsoon nacnibmusatirwaaawada maa yumkin waa midka suuragal tahay qiyaamu daahir qiyaamu ismi daahiri ism daahiri in lagu buuxin karo maqaamu booskiisa mhm. waaya maqaamu ciraabta maxay noqonaysaa wadaalikaas ka damiira oo kale weeya damiirka almarfuucee godna bificil haayibka godna ficil maqan ka zaydun yaquumu oo kale alaa taraa haadhe miyaadan arkaynin annahu wariya sha'niye yajuusu laka inay kuu bannaan tahay an taqul inaad tidhaahdo zaydun ninka zayd la yidhaahdo yaquumu wuu kacayaa hulaamuhu wiilkiisi baa kacaya yaquumu hulaamu eeg marka zaydun zayd yaquumu wuu kacayaa ulaamu wiilkiisbaayaquumu soo faacil caadi maqaamka daahira markuu ku leeyahay memaala yumkinu qiyaamu daahir maqaamu macnumaa inay isku macno noqdaan macnuhu ma ma fahmsaa markuu ku leeyahay aquumu asna ismi daahir maba qaadan karto dode ma fahamtaan ku hadlayo amaa yaquumu dee huwana waa loo qarin karaa oo qof maqana isim daahirna waa la keeni karaayo zayd yaquum facil u qaadan kartaa marka ha u fahmin e, meeshuu ku leeyaha maa laa yumkin kii hore maa laa yumkin yaamu daahir maqaam ha u fahmin ana bay u bedel ka noqonaysaa maaha macnuhu e, macnuhu waxaa weeye faacil ahaanba ooma qaadan karo ismi daahira sideedaba sideedaba yani si guud buu hadlayaaba ismi damiirkiisu qarsoon faacil aquumu iyo naquumu sideedaba faacil daahira maba qaadan karaan wey macnuhu ma aha aquumu naxnu baadaahimadaah lagu bedelin karaa macnuhu saas maa adamiirulbaaris damiirka muuqda wa ama albaarisu miya fainahu saw yanqasim waaqaysama bixasabi liitisaal markii laga eego litisaal xagga xiriirka walinfisaal ilaa qismayn buuqaysama muttasilu mid xiriirsan wamunfasil mid soocan damiirlmuntasilu falmuttasilu huwa muttasilku alladii weeye laa yastaqilu aan la madax banaan karin aan madax banaanayn aan madax banaanayn binafsihi nafaantiisa kataa'i qumto oo kale wayanqasimulmuttasil xuqaysama markii laga fiiriyo bixasabi mawaaqicim alciraab icraabta boosku joogo ilaa alaati aqsaan baa loo qaybinaya marfuuculmaxali mid maxalku isgodan yahay marfuucul mansuubu mansuubulmaxali maxalkiismiduu kordhigan yahay waa makfuudulmaxalli maxalkiisu miduu hee hoos dhigan yahay baa loo qaybinaya falmarfuucu kan maxalkiisu badan yahay ka taai qomto oo kaleeto weeye fa inahaa faacilun weeye walmansuubuna ka kaafi akrimuka weeye akramaka zaydun fa inahu mafcuulun weeye mhm. kusoo dardee walmafquuduna ka haai ghulaamihi weeye fa inahaa mudaafun ilayh suma jeedid wadamiirunmunfasiluna huwa aladii weeye yastaqilu la madax bannaan kara binafsihi nafahaantiisa kaana oo kaleeto wa anta oo kaleeto wa huwa oo kaleeto wayanqasi wuu qaybsamaa almunfasilu bixasabi mawaaqic marka laga fiiriyo ilaa marfuuci lmawduuci mid buu soo yahay wa mansuub mid kordhigan yahay soo ma jeedid hoosma leh falmarfuucuna inata cashrata kelimatan weeyaan ana weey naxnu weey anta weey anti weey antumaa weey antum weey antuna weeye huwa weey hiya weeye humaa weeye hum weeye huna weey walmansuub kelimatan wey iyaaya iyaana iyaaka iyaaki iyaakuma iyaakum iyaakuna iyaa yaa fa tan oo al inataa casharata ah kelimatan laa taqoo dhici mayso ilaa fii maxalli nasbin markaas waa mafcuul kamaa ana tilka alawali halka tii hore laa taqaw aysan dhici ilaa fii maxalli markaas waa mubtade taquul waxaa dhahaysaa marna faacilna waa noqotahay taquul waxaa dhahaysaa ana mu'minun fa ana mubtadaun wey walmubtada xukmuhuuna arafcu weeye weiyaaka ayaa akramta karaamaysay iyaaka ayaa akramtu karaameeyadhe fa iyaaka mafcuul muqadab wey walmafcuulu xukmuhu nasb weeyaan soo ma jeedid walaa yajuusu kuma wada casharka inta fudud walaa yajuus ma banaana an yackisa daalika cagsi ma bannaana anaya kuwa inaad mafcuul ka dhigta kuwa nimta ma bannaana buu ku leeyay mhm. akramtu waaya falaa taquulu dhihi maysid iyaaya mu'minun ma jidho wax la yidhahdo oo iyaaya aamtada ka dhigtid wa anta akramtana ma jidho wax la yidhaahdo anta adiga ayaa akramtu karaameeyey oo anta mafcuul ka dhiganaysid ee ma jidho weeyaan wacalaa daalika faqisi ilbaaqi walaysa fii damaa'ir almunfasila damaa'irta soocani kuma jiro maa huwa maqfuudun mowdici waxoo fii maxalli jarjooga ma jiro weeye bikhilaafi almuttasila ayadoo he ka duwant muttasiladii ka duwan xuluulu damiiri munfasil maxal muttasil damiirkii muttasilka ahaa booskiisa waxaa imaanaya munfasil baa imaanaya munfasil walamaa ka hortidi garto aan xusay ana damiira damiirku yanqasim inuu qaybsama ilaa mutasil munfasil ashartu waxaan ishaaray bacda daalika intaa kadib ilaa annahu waryeesha aniye mahma amkana markasta suuragal tahay an yu'taa bilmuttasili in lala yimaado mid xidhiirsan falaa yajuusu ma bannaana alcuduulu canhu in laga leexdo oo loo leexdo ilalmunfasili mid soocan laa taquulu dhihi maysid qaama ana walaa akramtu iyaaka litamakunika suuragalka ay ku tahay darteed min an taquula min qowlika ah qomtu adoo qomtu dhihi karaa qaama ana ma dhihi karti macnuhu qaacida meesha ku taal qaacidadu maxay taha markaa mahmaa amkana an yutaa fi lmuttasili falaa yajuusu hee alcuduulu canhu ila lmunfasil markaan matniga soo maraynay buu si fudud qaacidadaa u dhigay muxuu yidhi walaa fasla maca imkaani lwasli oo dhan tahayba qaacidadii meesha ku taalla walaa fasla soocid ma jirdho maca imkaani lwasli masri buu ku sheegay sheikhu raxima allahu tacaala bikhilaafi qawlika ah bikhilaafi qawlika maa qaama ilaa ana taas maya buu yidhi maa qaama ilaa ana ayadoo ka duwan bikhilaafi qawlika qowlkaaga iyadoo ka duwan ah maa qaama ma kicin ilaa ana aniga mooyaane wamaa akramtu ma kicin ilaa iyaaka mooyaane fa ina alitisaala xidhiirku hunaa haggan mutacadirun weeye waa adag yahay lianna ilaa maanicatu minhu way diidaysaa falidaabay jia lalayimi bilmunfasil xagan fiiri maa qaama ilaa ana ana waa faacil hadda waa fahamteen soomaahan soo qabatii maa akramtu ilaa iyaaka iyaakanaa mafcuul soo hadda ma ahayn adoo dhihi kara maa qumtu adoo dhihi kara qumtu adoo dhihi kara maxaa ana wuxuu leeyahay hadda waxaa yimaaday marka hore shardigu maxay ahayd suuragalnimo soomaahayn intay suuragal tahay in wax la xiriirin kara yaan la kala goon hadda suuragalnimadii meesha way ka baxday buu ku leeyahy oo suuragalnimadu eh, maxaa diiday ilaa baa diiday inaacantadaas oo mustasnihii weeye muslimihuna waa inuu ilaa ka dambeeya soo maahayn ha marka wuxuu leeyahy tan waa la ogol yahay maxaa la ogolaaday meesha maxaa ka baxay suuragalnimadu meesha ka baxda weeyaan uma kadibna istanaytu waxaan ka soo reebtay min haadihi alqaacidaqaacideh walaa fasla macal maca imkaan loo soomaaan qaacidada waxaan ka soo reebtay suuratiin laba siyaabood baan ka soo reebtay yajuus ay ku bannaan tahay fiihimaa dhexdooda alfaslu in la kala saaro maca tamakun ayadoo suuragal tahay min alwasli in la xiriirin karo wa daabit uluulatan koowaad waxaa weeyaan an yakuuna damiiru damiirku inuu yahay aanii damiirayni laba damiir kan labeeyo waa inuu yahay damiirka la soocayo waa inuu laba damiiroo meesha ku jira kan labeeyo yahay kowma yaha awaluhumaa kan horena acrafu uu ka macrifaysan yahay min athaani kan labaad walayse alawalu kan horena uusan ahayn marfuucan saddex shardi meeshan kowdhe horta meesha laba damiir waa inay joogaan damiirka koobaadi waa inuu ka macrifo badan yahay kan labaad damiirka koowaade waa inuusan godnayn warkaama ku dhacay saddex shardi wey laba shardi waxa iska damiirka koowaad shardina way wadaag shardiga wadaag maxaa weeye laba damiir waa inay joogaan kan hore laba shardi buu leeyahay kow waa inuu ka macrifaysan yahay kan dambe laba waa inuusan hee marfuuc ahayn saddexdaa markii la buuxiyo tusaale salniihi haye salniihi soo qabo salniihi yacni wuxuu i weydiistay inaan wax siiyo wey ah, salniihi haa salniihi wuxuu weydiistay hee inaan wax siiyo ha ay istacaa wey istacaa dalab alcaaaa wey macnuhu istacaa ay dalaba alcaa'a marka salniihi horta laba damiir ma ku jiraan ya'da iyo ha'da kan hore ma godan yahay godaal miyaa kan hore maya waa mafcuulu bihi soo kan hore ma ka macrifo badan yahan kan dambe xaggaa soo fiiriya damiirsomaa mutakalim mukhaaib iyo mutakalim baa ugu sareeya inadaa iska hadlaye mukhaadab baa la hadlaysaa ku xiga yaa ugu dambeeya haayibka hadda meesha maxaa yaal ya oo mutakalima yaha oo haayiba soo ma ka awood badno marka saddexdaasi waa la buuxiye kaasoo kale waxaa ku bannaan in la kala jaro khiltukahu khiltuka waan ku milayey hu isagaan kuu milay haye khiltu taas aan kuma jirno ka hu kaso damiir maaha hunas damiir maaha shardigaa waa la buuxiye kaadu manfaacilbaa maya kaadu soo kama awood badna huda oo qaa'iba ina kaadu waa mukhaadabe shardiga way buuxisay yajuusu waxaa bannaa an taquula inaad tirahdo fiihimaa labadan salnii iyaahu hmm intaas ha hudi iyaahu inaad ka dhigtid wakhiltuka waan kuu meleeyay iyaahu isaga wainamaa qulnaa waxaanu niday waybaasu'aalihii u cilaynayaa wainamaa qulnaa waxaanu u nidhi adamiir alawala acrafu wuu ka macrifo badan yahay fii daalika arrinkaas shanigaas waxaanu saa u nidhi yacni lianna damiira almutakalim acrafu waa ka fiican yahay min damiiri lmukhaadab uu ka macrifo badan yahay wa damiir lmukhaadabna acrafu min damiiri lghaayib soo ma jeedid saasaa u nidhi weeyaan wadaabidu taa marka maxaa haysaa goorma ayaa la ogol yahay meesha markuu ficil yaallo laba damiira ku xigaan damiirka koowaad uusan gudnayn haddana he uu ka awood badan yahay kan dambeeya warku marka salnihi iyo khiltukay waa soo wadaabidu thaani waxa weeye an yakuuna damiiru damiirku inuu yahay khabaran yahay likaana ay leedahay awamse ixdaawaatin ay leedahay sabaaban marka shardigaashardiga keliya u yaalba waa inuu yahay khabaran likaana waa inuu yahay markaa sabaaban waxaa isku mid ah kaana ha ahaado masbuuqa mid laga hormariyey bidamiirin laga hormariyey am laa ama yaan laga hormar hadii la rabo shardiga noo yaal muxuu yahay keliya an yakuuna khabaran falawl muxuu ka wadaa midka khabar likaana oo damiirna laga hormariyey asadiiqu kuntuhu mise kunta qore kunta soomaa asadiiqu yaa kunta asadiiqu saaxiib ayaad kunta ahayd kunta ahayd hu isaga yani saxiibba u ahayd wey haddaan dhilahaa asadiiqa kunta way dhantahay kunta maxay noqon lahay khabar muqadim ay noqon lahay soo ma ah hadda laakiinse kunta yaa khabar u ah yaa khabar u ah ha-adaa khabar u ah isimkeediina meeye tacda kunta tacdaas baad khabarka isimkiiya khabarkiina meeye ha-ada marka khabar ma noqdo shardig ma buuxiye hartigama buuxisa haado haa haado ayadoo shartig buuxisay haddana meeshii damiir baa ka hormaray ayadoo aan shardigan haddana damiir baa ka horeeya soo maaha maxaa xaaqule inaad tiraahdid wa taani ka labaadna asadiiqa sadiiq ayuu kaana ahaa hu isagu asadiiqu sadiiq ayuu kaana ahaa hu isagu zaydun zayd sadiiq sadiiqna waana kordhigi kartaa waana kordhigi kartaa sadiiqa maxaa yeelay booskiisi waa laga buuxiye asadiiqa kaana zaydun saasuu hadalku ahaa asadiiqa saaxiib buu kaana ahaa zaydun zayd warkaa ma ku dhacay saasuu warkuu ahaa ishtiqaal baa dhacay waxa layh waa laga jeestay mashquul baa laga noqday kaanadii waxay ku mashquushay damiir huda usoo laabanaysa ku mashquusha waa ku dhac marka soo marka huda booskiisa sadiiq qaadatay sadiiq marka maxay noqonaysaa ama waxaa ka dhigataa hadduu aga kun yahay god amase kordhig oo kunta lafteeda usoo qadar istiqaalka waa dhigana umalaynaya marka asadiiqu saaxiibbuu kaana ahaa zaydun zayd hu isaga hudiyay u laabanaysaa sadiiqow laabanaysaa marka hadda fiidi kaana hawdaas waa khabar zeyd kaana khabarkeeduna meeye kaana khabarkeeda meeye isimkeeduna meeye zayd weeye sadiiqna waa mas'alo gaara bannaanka ka taal haku khaldamin waa fahamta soomaan waa mas'alo booskeedii la buuxiyo howaa booskeedii buuxisay ayuu way godonta xaggaas ka dhig yajuus waxa kuu banaan laka an taqoon tala kunta iyaahu aw amase kaana iyaahu zaydun way kuu banaan tahay shardigay buuxsa muxuu ahaa damiirku waa khabarun likaana aw ikhdacwaatiya watafaqu waxay isu waafaqeen ana alwasla in la xidhiiriyo arjaxu inay xoog badan tahay fi suurati xagga muuqaalka eeg tan koowaad oo silnihiiyo asaageeda waxaa laysku waafaqay inay xoog badan tahay in la xidhiiriyo salniihi iyo khiltukahu in laa xoog badanba kow soo maaha waa goorma idaa lam yakun waa inuusan ahayn alficlu ficilku qalbiyan qalbi waa inuusan ahayn khiltu buu soo haray <laughs> ilaa lam yakun tusan ahayn alficlu qalbiyan qalbi maxaa la qalbi wax qalbi wax ka dhacaya malaynta jacaylka nacaybka kuwa xaga ka dhacaan qalbiga ka dhacaan gacmaha lagama qabto marka wuxuu suurada koowaad suuradii horo selnihi iyo khiltukuwiisu garan oo kaana khotas maysu ku jirin waxaa raajixa in la xidhiiriyo kuntahu eh, la yidhaahdo markii laga reebo ficilada qalbiga ka dhaca ayaga ficilada qalbiga ka dhaca naxwu selniihi acaniihi miya aciniihi haa aciniihi walidaalika sidaa daraaddeed lam ya'ti fi tansiili ilaa bihi qur aanka kuma soo degin in la isxiriiriyo mooyaane fiiri anulzimukumuuha anulzimukumuuha haye labadii damiir meeye kum iyo iyo haa kan hore mafcuul miya maya kan hore ma ka fiican yahan kan dambe haa sida caadiga carabiga caadiga maxaa la dhihi karaa anulzimukum iyaaha waa la dhihi karaa lakiinse qur-aanka kuma imaan maxay qur-anka ku timaada anulzimukumuu ha anulzimka faacilkameeye anulzimka faacilkay meeye anulzimkum waha naxnu weeyaan wowdaasna waxaa dhahaysaa liishbaaci xarakati lmiim waxaa meesha loo keenay liishbaaci xarakatil miim miimta xarakadeedsoo kuumuu soomaahan in la ishbaaciyo la weyneeyo ayaa loo keenay liishbaaci xarakatimiim ka soco in yas'alkumuuha oo kaas fasayakfiikahumullah wakhtalafuu waxay isu khilaafeen fii maa idaa kaana alficlu hadduu yahay qalbiyan qalbi hadduu yahay naxw khiltukahu maxaa laisku waafaqa wixii aan qalbi ahayn in he laysku xiro soo maahan raajixa wixii qalbiya waa lasu khilaafay haye maxaa kaloo lasu khilaafay wa fii baabi kaana waa lasu khilaafay in la kala fushiyo in ihee waayahay waayahay naxwu kuntu iyo kaanahu zaydun faqaala jamhuur waxay yidhaahdeen alfaslu arjaxu fiihinna hala kala fujiyo hala dhaho hee khiltuka iyaahu hala dhaho kuntu iyaahu hala dhaho wakhtaara ibnu maalig wuxuu doontay waa imaam ibnu maalige fii jamiici kutubihi wuxuu ku doontay alwaslu buu doortay in lahee khiltukahu kuntuhu kuntahu in la yidhaahdo ayuu doortay wa fii baabi fii baabi kaana cafwan fii jamiici kutubihi wuxuu ku doortay alwasli in la xidhiiyo fii baabi kaana maxaa soo haray baa soo haray soomaahan wakhtalafa way iskhilaafeen ra'yuhu ra'yigiisa fil afcaali qalbiyan isu khilaafeen fa taaratan waafaqa aljamhuur buu raacay oo ah he inhee inhee in la kala jaro dhe alfaslu arjacunna jamhuurka wa taaratan khaalafan wuu khilaafo in laisku xidhaa miyaan kusoo celiya hal mar soo fiid meesh maxaa isku haystaa salniihi oo qaybta hore u taagan soo silniihiyo khiltukahu iyo kuntoo qaybta hor utaagan soo mahan silniihi horta waa laysku waafaqay in laysku xiriiriyo inay xoog badan tahay kow soo khiltukahu iyo kuntuhuna waa laysku khilaafay markii laskhilaaf ha la kala baxay jamhuurku waxay yidhahan ha kala guro ha la yidhaahdo khiltuka iyaahu kunta iyaahu imaam maalik baa yimaaday imaamalik wuxuu yidhaahday markaan kitaabtiisa fiirfiirinay wixii khiltukaya tukaya qalbi ku tacalluqa asagu waa xiriiriyey waafahamsoomaan oo muxuu yidhi khil tukahu buu yidhi ma kala gurin wixii kaanaya hawsheeda ku tacalluqana warkiisu wuu iskhilaafa marna jamhuurku ku raacaa in la kala goraa kunta iyaahu la yidhaahdaa marna asaga tiisii buu raacaya ahee kuntahu in la yidhahdaa warkabaa ku dhacay soomaan intaa wax meesha yaal weeyaan calamkaa ku daraynaa culumo soo kuma darno yaa yaa calanka ma ku darnaa anuu hadda waan soo diyaarsay intee xanshido akhrinaiyo tiriya laba xanshiod waa dhihi doontaan haye saddex xanshiyood miyaa yaa waa ku daraynaa baaraka allahu fiikum imaa shakhsiyun ka zaydin aw jinsiyun ka usaamata wa imaa ismun kamaa maalna aw laqabun ka zayn lcaabidiina aw qufatun y aw kuniyatun kaabi camrin aw mukaldumin aw yaqarulqalaqabu can ismi tabacan lahu mulaqan ootamafuudan bidaafati aw kasaciidu kursin soo maa albaabu thaani min anwaaci almacaariif alcalam weeye eeg fiiri uma alcalamu ma yidhi horta uma alcalamu horta ma haysa xagga hey wa huwa maa callaqa calaa shayin bicaynihi cid shay gaara wixii qabsadaa calam la yidhaahdaa hayru mutanaawilin aan soo qaadanan aan qaadanaynin maa ashbaha wixii u ekaada eeg zeed yaa u eeg ninkanaaeegninkanaaeegninkan sooma ahayn markaa zeed dhaho ninkan keliyu noqonaya markaan faadimo dhaho dee faadimo waa gabar yaa u eeg gabdhahoo dhan markaan faadimo dhaho yay qabsanaysaa ayadii keliya waafan soo maahan callaq bishayin bicayni hal shay buu qabsanayaa asagoo aan soo qaadayn kuwii kale wayanqasimu bictibaarihi bictibaaraat mukhtalifa siyaabo badan baa loo qaybiya ilaaqsaam mutacadid oo fa yanqasimu bictibaari tashahusi musamaa markii eeg magacnimo laga hadlayo iyo wa cadamu tashahusihi cid gaara in eeg mar waxaa la qaybinayaa calamkii waxaa loo qaybinayaa cid gaara in loola hadlo hal qof in la siiyo yaan hal qof la siin marbaasaa loo qaybaya markaas maxaa loo qaybinayaa calamu shaksin cid gaara wax calam u ah sida cali oo kale yaa ma calamu tahay cali bes wa calamu jinsin iyo jinsi in magac gaara la siiyo waaya falawalu zeed iyo camrin wey waanina osaamo weeye osaamo yaa loo bixiye lilasadi libaaxi libaaxi o dhan osaamo waa la dhahaa magaca osaama marka waa calam yaa magac looga dhigay xayawaanka libaaxa liyaa magac looga dhigay warka waa ku dhacay soomaan wa hucaalana lisaclabi dabacooyinka magac looga dhigay wa du'aalana lidiibi baa magac looga dhigay fa ina kulla min hadihi alfaad oo saddexda xabaa yastuqu waxay qaadan karaandheh yasduqu waxaa qaadan kara calaa kulli waaxidin min afraadi hada qof kasta mid kasta wuu qaadan karaa si rajul oo kale huye rajul markaan dhaho ninka rajul noqon karaa ninkana ninkanna sidaasi la mid ah markaan osaamo dhaho libaax kastoo kaa soo horbaxa osaamo wuu qaadanaya o xagga ayuu uga ekaada rajul rajul maxay ahayd dee nakiradiiba uga ekaada taquulu waxaadhas likulli asdin ra'idindha saarta waxaa dhahaysaa haadaa usaamatu weeye muqbilan xaalu yamin soo socda wakada albawaaqi wayajuusu waxaa bannaan an tudliqaha inaa u bixisid biisaa'i saaxibi alxaqiiqati min xaysu huwa Mhm. fatquulu osaamatu ashjacu min hucaala wayuus waxaa kaloo banaan buu yidhi an tudliqaha inaad osaamo ku magacaabdid biisaai ku-aadka adoo ku toosinaya saaxib alxaqiiqa adoo ka wada xaqiiqa ahaan libaaxnimada eeg xaqiiqa waxaa weye libaaxnimo dawacannimo ninnimo waa xaqiiqada qofku leeyahay sheegu leeyahay dumarnimo marka wuxuu leeyahay xaqiiqadii shayga adoo ka hadlayana usaama waa ku magacaabi kartaa oo fiiri osama yacni libaaxnimadii baa laga hadlayaa yaa osaamatu libaaxnimadu haye <laughs> ashjacu way uu ka geesinima badan tahay min hucaala dawacnimada ee libaaxi dawaca laga hadlamayo toosa yaa yaa laga hadlayaa libaaxnimada yacni jinsiga libaaxnimada la yidhaahdo noolaha libaaxnimada sheegta wuu ka uh, geesan yahay noolaha sheegta dabaacnimada haye ay saaxibu haadihi alxaqiiqa xaqiiqada libaxnimada cidda iska leh ashjacu way ka xoog badan tahay ka geysan tahay min saaxibi hadihi alxaqiiqa oo ah dabacnimada walaa yajuus ma banaana mad qaacida muhima idin siin doonaa intaa dhammeeyo walaa yajuus ma banaana an tudliqa inaad ku magacaawdid calaa shaksin qaayo cid maqan oo saamama dhihi karti buu yidhi laa taquul dhihi maysid liman cid baynaka wa baynahu cahdun idin dhexeeyo dhexeeyo fii asadin khaasin maa facala <laughs> wuxuu ku leeyahay cid gaara yaa cid gaara idinkoo ka wada hadlaya osaamo kuma magacaabi kartid waa meeluhu kala mid yaha nakirada adoo nin ka sheekeyn doona nin baa isku ogeedeen ma garanaysaa adiga iyo cali baa nin isku ogaa hadho markaa iska timaad maxaa dhahaysaa war ninkii muxuu yidhi maxaa dhahaysaa war ninkiiy muxuu bal carabi odhe maadaa facala rajulu maxaa dhahaysaa maadaa maadaa facala rajulun miyaa dhahaysaa madaa facala rajulu nin muxuu yidhi maba taqaana ninka shiisa eeg anigii maxamuud baa hawl isku ogeyn nin baa hawl u qabanayn ninkii baa war nagu soo celiyey maxaan ku dhahayaa maxamuud maadaa qaala rajulu war ninkii muxuu eeg qaala arajul maxaan raacinayaa al macrifaan ka dhigayaa sidaasoo kale buu yidhi kelmadda osaama ayadoo calam shaksiya yaa ma dhihi karti maadaa fac cid aad eh, hawl ogeedeen maadaa facala osaamatu ma dhihi kartibi yacni booskii macrifada hee booskii macrifada ma gelin kartid warka soo uruuri calamul qaacidada qoro calamul calamka loo yaqaan calamul yaa min xayu lmacnaa nakiratun calamul min xayu lmacnaa nakiratun war ma haysaa xagga macnaha yani macnaha kelmaddu faa'iideynayso marka laga hadlayo waa nakiro rajul sida rajul buu dhaqmayaa ee usaama yaa la yidhaahdaa libaax kasta rajulna nin kasta xagga macnaha marka hee waa ka siman yihiin kow soo maa wa min xayu lafdi kalmacrifati badhahaysa calamuljinsi min xayu lmacnaa kanakirati wa min xayu lafdina hee kalmacrifati xagga lafdi ahaan sidii macrifada lo dhaqmaysaa icraabtii macrifadaa siinaysaa axkaamtii macrifadaa siinaysaa tusaale ahaan day nakiradu xaal ma qaadataa yaa jaaa rajulun kariiman ma dhihi karaa jaaa rajulun nin baa yimaaday kariiman xaal uu yahay ma dhihi karaa sabab sabab lianna saaxiba alxaali laabudda an yakuuna macrifa soo maahan tusaalahaan soo qaadana muxuu ahaa haadaa kani usaamatu waa usaame muqbilan xaal uu yahay muqbilan iyo xaal uu tahay osaama osaama marka maxaa osaamana waa calumjinsiyi lafdi ahaan baa loola dhaqmay eeg maxaa la siiyey xukunkii macrifada ee macrifa xaal qaadata dee yaa xaal qaata horta macrifa osaama haddii xaal la siiyey macnaheedu muxuu yahay xagga lafdiga ayuu kala mid yahay macrifada de inaa wax xaal qaataay waa hee macrifade laakiinse markaa usaamo dhaho dee xagga macnaha libaax kasta way qaadan kartaa amaa markaa zeed dhaho nin kasta ma zeed baa marka waxaa dhahaysaa calamka jinsiga la yidhaahdo ya xagga lafdiga wuxuu kala mid yahay macrifada oo sida zeed baa loola dhaqmaya xaal baa la siinayaa hadduu eebba kuuron yahay mubtadu noqon karaa inay nakirada rajul mubtaduu noqon karaa sound noqon karaa de soomaa maxaa yeelay xagga lafdiga sidaarnagada sida macrifada loola dhaqmayaa waaya taas soomaa xagga macnahana nakiradu kala mid yaha weeyaan halkaas ku joojiya hada bilahi tawfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina moxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin